alqiyaamadaasi waa tacaantay lan yucarafa in la ciri bixiyo wa maca haadaa kaalla jirkiisa iyadoo uu ka caansan yahay in la tacriifiyaba faqad i'tamadu usuliyuuna usuliyintu waa ku dadaaleen bitacriifihi erebixintiisa wadakaruuna waxay sheegeen tacaariifa qita tacriifyo kala tagsan oo xadiidka kullu minhumaa mid kastoo ah ka ahi uu ku dadaalay an yakuuna tacriifhu inuu tacriifkiisa noqdo saamican mid ururinaya maanican oo diidaya wax kale inay dabad ka soo galaan wimiyaada tacriifhi waxaa ka mida ah alqur'aanu huwa alkitaabu almunazal waa kitaabka lagu soo dejiyey calaa rasuuli illaahi muxamadin sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi maxameda almaktuuba oo lagu qoray fi lmasaaxifi misxafyada almuquma ilayna ee laynaga soo guuriyey ama xaggiisa naqlan soo guuriyey mutawaatiran oo iska daba dhacay bilaa suhatin laynagu soo gudbiyey walaa khilaafa khilaafna uma dhaxeeyo bayna almuslimiina bismi gabadhooda man qur'aanka xujatun calaykum inuu ku yahay wa ama ilmasir mayamu tasira tasira ayuu sidaynta axkaam daliilada masirka ugu horeeya bal xujatun inuu yahay calaa jamiici albashar walburhaanu calaa xujiyatihi burhaanka iyo bilxibsiga xujiyadiisa ana min cindi illahi ilahi xaggiisa ayuu ka yihi walburhaanu calaana min cindi illaahi ilahi xaggiisa inuu ka yimina burhaanka tusiya waxa weeye asaasu inuu markaa yahay mucaddi geliyey oo markaasi aafiisu markaa cabsi geliyey oo ilaahay mayna kariyahay kalaamkiina sii badana sunanwadoo bacda qariyey waidaa sabata markuu sugaado kownu min cindi illaahi bidaliil ixjaaji ixjaajgiisa daliilkeeda oo kuu tusiyo wajaga ibtigaacu raacidaadiisa oo waajiba min qibali jamiic dhammaan dadka odhan xaggeeda waxau sheekhu leeyahay qur'aanka eray bixintiisa ama deexidiisa iyo xujnimadiisa wuxuu leeya qur-aanku waa ka aansan yahay in hadal bixiyo ayadoo uu ka aansan yahay ayaa haddana suliyiintu ay tacriifyo badan ayay ku tacriifiyeen tacriifyo kala tirsan ayay ku tacriifiyeen mid walibana wuxuu ku dadaalayay tacriifkiisu inuu muuqdo jaamican maanican waayo tacriifka waxa laga maarmaana inuu yahay jaamican maanican ama mutaridan min cajri sabiil yahay see inay mantiqaba lagaga hadlo macnahana waxaa loo jeedaa waxaa la qeexayo waa inaanu waxba ka tegaynin kaawaanina ururinaya waa inuu mancinayaayo inay wax kale soo galaan waa inuu diidayaa masala haddaad iminka ari ayaa goyaysa inaad eray bixiso dee ari oo dhan waa inaad waxaad ku tegaysa wax ari oo dhan isa weergarayin yahay maca daalik haddana ka laalinayaa inay goyayo waagu soo bixo la ydhaahdo ogeeliladu waa arrinkaasoo kale ah markaasuu noqonayaa tacriifkaasi jaamic maanica hadduu hadduuse wax ka tago oo aad tidhaahdo waa waxa gaagaabanoo dari weyn oo ynka madax madow waxa riyaad ka tagtay waa laga odhanayaa oo marka ayaguma soo gelayaa way ka baxayaan adigaana la doonaya inaad seegto haddaad tidhaahdo waa noona caanalaho oo hilibkiisa la cuno geegeeda waa caynkaasyooguna waa la malo waran laqnaaba lagu odhanaya oo wixii kala markaa soo gelaya marka tacriirkaasaimu taariikh maanican noqon waxba laga maarmaana tacriirdaa markaa waxa ka mid ah qur'aanka oo lagu mahrifaynin waana sida yani tatajaani markaas tawiixa ay ku tilmaamaya huwa kitaabu munazalu calaa rasuuli ilahi waa kitaabka lagu soo dejiye rasuulka ilaahi muxameda almaktuubu fi lmasaaxif ee lagu qoray masaaxiftan iyo kutubtan almaqbuubi ilayna canhu naqlan ee laynooga soo guuriyey xaggiisa maqrigiyo soo gurina tawaafula iska daba dhacday oo dad aan tiraba ahaybaa ku soo guday fiiha la'aan tacriifga ugu gaaban ee ahlu sunnuhu marka ay ku tacriifiyaan waxaa la yidhaahdaa kalaamullahi almunazal waa hadalka ilaahay ee lagu soo dejiyey calaa muxammadin nebi muxammed almucjishu binafsihi ee mucjiska waa nafdiisa almutacabadu bitilaawatii ee akhrinkiisana laynagu addoonsaday inaynu akhrinana laynagu addoonsaday kaasina waa tacliil ka sii kooban oo markaa ahlusunnada markaas ama islaamuna sharci ahlu tacliilkoodu waa kaa kalaam ullahi munazal waa hadalka ilaahay oo lagu salji calaa muxamadin almucjizu binafsihi oo mucjis u ah almutacadda bitilaawatihi taakhiirkiisana laynagu addoonsaday haddaba akhlaaqga muslimiinta uma dhaxeeyo qur-aanku inu xujo dadka oo dhan ku wada yahay inuu mastarka koowaad oo tasi axsaamta yahay inuu xujo dadka oo dhan ku yahay waxaana tusinaya xujanimadiisa dee wuxuu ku yimi ilaahay xaggiisa ilaahay xaggiisa inuu ku yimina waxaa tusinaysaa inuu marka cagsi geliyey dadkii oo isoo keenala iman kari waayey ilaahna xaggiisa in ka imaatusinaysaa saa inoo iman doonta mar hadduu sugnaaday inuu ilaahay ka yimid oo intaasgiisaasi ila tusmiye waxawaakeena raacdahorna ay raacaan alqur'aan laasheego qur waa ka caansanayna uu carraba in bixiyo wamaca haada iyadoo taasijiyo faqad ictama usuliyuuna islimiinta waxay markaa ku gaadhay bitacriifii rajixintiisa wadakaruna taxriima sifqaa tacriifyo markaa tagsan ayay u siideen oo xariisa kullu minwa mid kastoo ka midii uu ku dadaaranayo kuwa tacriifu jecel ammaan aanay noqdeen wa hada tacriif waxkayda ah alqur'aanu huwa kitaabun munazalu waa kitaabka lagu soo rasuuli maxamed almaktuuba lagu wara fi masaaxibhi iyo kutubta almuqulliga lagooga sooraacaba xaggiisa naqlan mutawaasiran naqligoo soo gurinka mutawaasira si daba dhacay bila sidaasi walaa khilaafa bayna muslimiina muslimiinta khilaaf uguma dhaxeeyo ama alqur'aan xujatun qur-aanku inuu yahay xujo arabta nuuca dadka oo dhan inuu xujo ku yahay la xujaysanaya wa ana almaskar alawal tashriic inuu yahay maskarka koowaad ee jasiicaya axkaamta laga qaadanayo balxujatu calaa kibcilbashari lahoda ayuu xujo ku yahay waalburhaanu daliilka iyo xujaadkina calaa xujiyati anahu min cindi illaahi waayila xadiisa ka yihi waalburhaanu buraagabkina calaama min cindi ka yihi inkaasi weeye salaasiya ku bayaanu sidanama daacadihiisa wax la qaleeyey walaa sabata babu salaami kowni min cindi illaahi bidaliili inkaasi wa kowdku alla raaca wajha min qibali khawaatim qur'aana qur-aanku haddaba waxyaalaha markaas khawaastiisa ayna gaarkeeye awalan inahu kalaamullah waa ilan amarkiisa almunazalu ee lagu soo dejiyey calaa rasuuli muxamed sala allahu alayh wasalam wa calaa haadaaka haddaan ku socono laa tuctabaru laba aswaanidoo min alqur'aan inay ka mid alkutub samaawiya waa kutubta samaawiga tooda dooisa kale kuturaasi walinjiil liannahaa lam tunzal calaa muxamadin sala llahu alay slam nabi maxamed laguma soo dejinin waxau leeyahay ka hoosa culaanka waxaa ka mid a inuu yahay min ay hadalkiisii in nabiyullaahi maxamed lagu soo dejiyey qur-aanku waa hadalkii ilaahay oo xaqiiqa ah lafdiga iyo macnuhuba yaa ilaahay hadalkiisii wainacadu min almushrikiina istajaaraka faajibhu xataa yasmaca kalaam allah ilaa ilahay hadalkiisa u maqlayo hadalka ilaahay maqlayana waa qur'aanka idan qur'aanku waa hadalkii ilaahay xurufdiisa iyo macanidiisuba sidaasaana markaas ayay isku adarsan yihiin marka culama muslimiinta intooda badani sidaa mar haddaynan waa kalaamka ilaah oo lagu kadiyo rasuulkiisa maxameda ah. qur-aanka laga israarin maayo oo kaba mid aha kutubtiisa waa waahida kalena soo degsi leanna kutubta nebi maxamed lagu soo degiso towraad injiil iyo kale halkaasay ku baxayaan khawaasu lqur'aan awala anahu kalaam allah ilahay warkiisa yaan munazl calaa rasuulilahi calaa rasuuli maxamed sala allahu alay salam rasuulkiisa maxamed yaa lagu soo dejiyey wacalaa hadan aatoo kabaru min alqur'aani maa itaarmaya alkutubu samaawiyat lukhra kutubtii samada laga soo dejiyaa kale ka tooraat wa injiil liannaha lam tunzal calaa maxamedin sala allahu alay salam nabi maxamed laguu soo dejiyey haaniyan alqur'aanu qur'aanku waa mafmuuxu lafdiga macnaa waa isudaynta lafdigeenu macnahaba waina lafda ilayka bilisaan alcarabiyi lafdigiisa wuxuu soo degayay luqada carbeed qaala tacaala lahu inaa jacalnaahu ama waxaan keenay qur'aanan carabiyan qur'aan carabiya ayaan ka yeelay falaysa fi qur'aani kariim lafdun hayru carabi lafdi aan carabi ahayn kuma jiro qaala imaam shaafici raximah allahu tacaala fii jamiici kitaabi illaahi lafdiga bilisaan carabi ku soo degay wa qaala aydan ilaysa min kitaabi illaahi sayunfaaha ila bilisaani carab carabka iyo luqada carbeed weeyaan wa calaa hadaa sa haddaan ku soconno laa tu'tabaru alaxaadiisu nabawiyatu min alqur'aan lama ictibaarin maayo lianna alfaadaha laysa min allahi alfaada xadiidku ilaah xaggiisa kama iman wain kaana macnaha muwaxan biha min allah macnihiisa haba ahaada mid xaggiisa looga waxyoodo haddana lafdigu xaggeeda aysan iman ikhada laa yuctaru min alqur'aani ma ataarin maayo tafsiiruhu fasiridiisa walow kaana haba ahaado tafsiirkaasi biluga carabiyati ahaadee wakadaa tarjamatu ilaa gayri carabiya haddii loo tirtimo luqaan carabiya laa tuctabar min alqur'aani qur'aanka loo ictibaarin maayo waxaan sheekhu leeyahay sida horeba u tilmaamay qur-aanku waa majmuuc isugeynta lafdiga iyo macnaha lafdiga qur-aankuna wuxuugu soo degay luqada carbeed ilaahay baa yidhi inaa jacalnaahu qur'aanan carabiya annagu waxaan ka yeelay qur'aan carabiya iyo aayado kale lamid wala arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi qalkii ku diri jiray wa inahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazala bihi ruuxu lamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriina bilisaanin carabiyin mubiin waa qur-aanku waa soo dejina rabbilcaalamiin xaggeeda ka yimi xaggiisa ka yimi ruuxu laamin baa qalbiga ugu soo dejiyey si aad kuwa digayo uga mid noqoto ugu digayo bilisaanin carabiyin mubiin wakadalika anzalnahu xukman carabiya kaasoo kale ayaanu soo dejinay xukun carabiyana laydha aayado fara badan ayaana markaas macnaha tilmaamaya saa daraadeed qur-aanka kuma sugnaa lafdiga aan carabi ahayn imaam shaafii raximah llahu waa odaynkii ugu horreeyey usulfiqi wax ka qori lahaa wuxuu leeyahay dhammaan kitaabka ilaahay oo dhami wuxuu ku soo degay bilisaan alcarab waxa kale kitaabka ilaahay say kuma sugna ilaa bilisaan alcarab waa luqada carbeed oo lafdi aan carabi ahayn qur'aanka kuma jiro ilaahay baa ina ugu horiy walaqad naclamu annahum yaquuluuna inamaa yucallimu basaru lisaanu ladii yuxduuna ilay can wahada lisaanu carabiyan mubiin ilahay wuxuri waanadheey inay leeyihiin waxa baray basar kanay u ilanayaanay leeyihin waxbu barayaana waa cajabi kitaabka qur-aanka ahayna luqa carbeed oo cad ku yimi wid allah qur'aana cajabiya laqaruuna ilaa fusila maa yatlu waa cajabiyu carabi yani jumhuur lculamaa sidaas ayay ku tageen alfaadii eraya ayaa la soo qaataa markaa fara badan sida kutubta waaweyn ee markaa tibyaanka iyo ay soo qaataan alfaad leeyahay luqada carabeed maaha sida mistaatini istabraq iyo bal xataa yani luqooyin kale ayaa loo fiiriyaa markaas luqadahaa kalena way ahayd waana luqada carabigana way tahay waayo luqada carbeed ayada ayaa markaa ugu waasacsan oo ugu alfaad badan cid markaa koobi karta oo aan markaa laleeyahayna ma jirto marka cajabku dee madaxda qaarkood way waafaqayaan oo iyada taas dhib bana oo seedaasay markaas carabi ay ku tahay ayaa wada asr labadaba waa lagu hortaa eedaasada asalkeed marka hore ajam u ahaa laakiin carabi ana carabaysatay oo muqaleeda kana boqotay dee sida saa soo degeen waa wax dhici karaa mar haddii aan sidaa nidhi axaadiisda nebigu qur-aanka kama mid ahaa laanna anfaaddoodu xagga ilaahay kamay ahaanay waa macnaheedu haba ahaada ilaahay xaggiisa mid laga waxyooday wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa waxyiga waxyaasay alfaada xagga yadda ayay ku yimkiduu ka cabirisay kadalik saasaa loo ijaarinaya tafsiirka lagu fasirayo lagu macneeyo qur-aanka loo loo ijaarinaayo way luqada carbeed tafsiirkaasi ahaadee haddii luqa carabi ahayn loo tiitibana ayadana qur-aanka looga ijaarinaayo weliba tarjama xarfiya in lagu sameeyo oo dawaqa luqo qaali lagu yidhaahdo oo masala intaa bismi bismillahi raxmaan raxiim siday ku qorto ma banaano ayadu waa iyo luqo dabooli kartaa imikaina haddayna afsaarayaynu ku baranaynaa deeso imika ta'da iyo za'da iyo saadka iyo siinka saynawada saw maaha kulli yani markaa isma daboolayso iyo saas markaa meel walba adarka luqaydooda kala jiro iskaa lagu aadayaalo waa xaaraan ba ayaa ku tilmaamay taaniga alqur'aan iyo majmuucu lafdi walmacna waa isudaynta lafdiga iyo macnaha wa ina lafda majala bilisaani carabiyadu ku soo degay qaala inna jacalnaahu waxaan noo qeeyana qur'aanka qur'aanan carabiyan baan siinay falaysa min qur'aani saliimi lafdan hayru carabiyin kuma sugna alimaam shaafici wuxuu leey raximah llahu tacaala jamiyada kitaabillahi nazala wuxuu ku soo degay bilisaani waqaala wuxuu ohay laysa min kitaab illahi shayun kitaabka ilaahay waxba kuma sugna ila bilisaani alcarab labada carbeed mooyaane wa calaa haada laa tusaru axaadiis nabawiya samaa kale laga qur'aanna sumi tahay lianna alfaada laysa min allahi ilah xaggiisa kama iman wain kaana macnahaan waxaan been min allahi ilah xaggiisa mid looga waxyoonayba ha ahaadee wuxuu leeyihi laa yuctabaru lama ictaarimaayo min alqur'aanka sida fasiridigiisa way kala duwan oo carabiyintu ahaadeen wakadaa tarjamatuhu ilaa kayr alcarabiy haddii loo tarjamana waa lamid laa tartabar min alqur'aani taaniyan taalian annahu nuqila ilaynaa bitawaatur waxa laynoogu soo guuriyey laynaogu soo gaarsiiyey sii markaa daba dhacsan oo laysku waafaqay ay ana alqur'aana naqala waxaa soo raray qowmun qolo laa yutawahadu aan la tuhmaynin istiwaa'ahum kulankooda wa tawaaquhum iyo iswaafaqooda calaa sabiili baana isku waafaqaan oo maxaa markaas aan loo tumaysay bitankala tacadadihii tiradooda badnaanteeda awgeed wa talayyan tootin iyo kala dheeraanshaha meelahooda can qowmin ay ka sheegayaan mislin ayagoo kala ah sida ilaahiyo kasra naqlu ilaa guminta birasuuli illaahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi gaadho fayakuun waxa weeye naqli wuxuu noqonaya ka aakhirihii xaggiisa dambe oo kale wa awsaduna fatrafayn buu noqonaya wa calaa haada kaa haddaan ku socono kuwaa muuqina wixiiba soo raray ay min alqiraa'aati qiraa'ooyinka cama gayri dariiqi tawaatur tawaatur dariiqi waxaa lagu soo raray laa yuctabaru min alqur'aani qur-aanka looga ictibaarin maayo mislu ma ruwiya kii lagu wariyo kale can cabdillahi bn mascuud ana fuqaraa u akriya qawluhu tacaala faman lam yazid fasiyaamu salaasata ayaamin ayuu akriyey biziyaadati kalimati mutataabicaat mutataabicaat ayuu markaa raaciyey fa hadihi qiraa'atu maxmuulatu waxaa lagu xambaaraya cala annaha tafsiirun litalaatat ayaam saddex maalmood baa lagu fasiraya bikownahaa inay tahay mutataabicaati raacsan calaa ra'yi mascuud ibnu mascuud ra'yigiisa haddii aan ku soconno waxay sheekhu leeyahay tacriifkii ayuu noo daba socdaaye waxa laynoogu soo guuriyey tawatur ayaa laynoogu soo gudbiyey macnaha tawaaturkuna waxa weeye ama mutawaatir waxa weeye waxaa soo guuriyey oo ina soo gaarsiiyey qowl aan wada fahmaynin inay isku waafaqaan ay ku kulmaan been oo maxaa u diidaya kala badaankooda dad fara badan oo cidda khibrada been isku waafaqi karaan afar iyo shan iyo way ku ejiin karaan laakiin ummadaan tiranahayn suurtagal ma aha inay isku raacdo been ay ku ejiso waxaa kaloo diidaya dadkaasi dad degme iyo gobol ka wariyo maahee waa hamsiyadoodoo kala oo meel aliyoodoo meeshii masiijoogaba ka imanaya weeye waxyalyaa kuwaa soo guraya qolo la mida ah. kuwaa sii ka soo guraya qolo la mida ah. ilaa intii baqligu rasuulka ilaahay ka gaarayo marka awalkiisu oo marka awalkaadeysa soo gurintaa nebiga aakharkiisaaiyo sidii iyada lagu soo gaaray ayuu la mid noqonaya awalkii buu noqonaya awsafkee dhexduna khatarsan bay noqonaysaa dalabkii hore xaggiinabi iyo dalabkan dhammaantii dalabkiisa koowaad dhexdiisa iyo kana dambeeya ayay mutawakilkaasi timi haddaba wixii la soo guriyey iqraa'aadka ee ayagu dariiqa tawaatira aan ku sugnaanin samcada ayaa mutawaatira ayagu markaa maafooqa alcashara ayagu saxahayo markaa cashada waxay kasi tare waa asaarimaya qur'aanka salaayo wuu soo qaatayo haddii an sooda laga wariyay akhriyo ah. faman lam yajid fa siyaamu salaasata ayaam suurat albaqara markii laga hadlayey tamatoca iyo maydo markii laga hadlayey kafaarada labadaa wuxuu ku kordhiyey mutataabicaadkii markaa qiradan buu leeya waxaa lagu xambaarayaa inay tafsiir u ahayd saddexda maalmood oo israacsan waana mutataabicaad ayay ahayd rayb ibn mascuud markaa inuu israacinayo kaalu janaanahu muqila ilayna bitawaaturi ayaa laynagu turay ee eh, ana alqur'aana naqalahu qawmun ayaa soo guriyey laa yutawahama alla tuumaynaysayin istibaacum kulankooda watawaaduqun tiwaafaqooda xalkiisa inay isku waafaqaan waa likasrati cadadin tiradooda ayaa badan watalaayum amkilatihim mid ay kala joogaan wadanaga kala fog an qowmin bay ka soo guriyeen midkayba iyagoo kala ah wahaakadaa saasoo lagu jecleeya an yastatia naqlu birasuulilah intuu ka gaariyo fa yakuuna maqli naqli ka akhirihi xagga u dambaysa ayuu la mid noqon waa isaguna ka darafayii bay la mid noqonaya wa calaa haadaa famaa nuqila waxaa la soo guriyey min alqiraa'aati can hayri ariiqi tawasul laysoo guriyey la yatawar min alqur'aani ma arku arin maayo mil ma ruwi can cabdilahi saudka laga wariyo kale ano qaraa qowla tacaala bu akriyo faman lam yajid kaan helin yani neefkii buu waayey ama yani icaamkii wuxuu ku qulinaabu keli waayey fasiyaam salasaa ama addoontii fasiyaam salaasata ayaama saddex maalmood soomkood baan udinay biziyaadiga inasbutataalicaati fasiyaamu salaasata ayaam mutataabicaati buu markaasu waaxiyey sabaabta khilaaf maxmuula waxaa lagu xambaaraya cala anha tafsiiru lialaatat ayaam la fasiray wey bikowni habaa lagu fasiray mutataabicada inay raacso israacsan tahay cala ra'i mascuud raabican nafada anahu qur'aanku maxfuudun waa mid la ilaaliyey min ziyaadati kordhay wa iyo nuqsaanin wa tacaala inaa anaga naxnu anagaa nazalna dikra kitaabka qur-aankaa soo dejinay yo inaa anaga laysaan xafdi wa ilaalinaynaa falaa naqsa fiihi kaan kuma jirto walaa ziyaadata dheeraad kuma jiro wala yastadiica makhluuqun makhluuq ma karayo yasiid cala shayin wax mugurayo oo yuqusa biisaanana wax ka muqtaayo lianna allaha tacaala tawalla xifdahu ilaahay baa yani sarsaaray ilaalidiisa wamaa tawalla allahu wuxuu ilaahay tawali xifdahuna falan ilayhi daani yadu lcaalifiina kuwa ciyaaree gacantooda yufsiduuna ee muslimiinta aan dhulbiriska ahi kuwaa ma soo gaadhaysa gacantoodu waxau leeyahay sheekhu qodobka afraad ee yani qur-aanka khawaastiisa ka mida ah, waa mid laga wadaadiyo in wax lagu daro iyo in wax laga nuqsaaniyaba waayo ilaahay baa yidhi amayaa kitaabkan qur-aankaas soo dejay amayaa ayaana xifdin inoo ilaalinaynaa bima tuxfiduu min kitaabi illaah kutubkii hore ummadaha ayaa loo xilsaaray oo ilaaliya dabeedna waa beeniyey laakiin kitaabka qur-aanka ilaahay baa ilaaliyey laba arrimood baana ilaahay ku ilaaliyeyo suduur iyo suduur ayuu ilahay ku ilaaliye tabaro iyo laabo ayuu ilahay ku ururiyey uu ku ilaaliye haddii la isyiraahdo maanta yani waxa la ilaaliye waxa masxab laga dee rag laaba ku ayagoo ka yeedhinaya ayaa jooga hadduu u dadawaayna kitaabkiiba iyaga waa dhammaanayni labadaas kudarkaa suduurta iyo suduurtaasi ku dhasay ziyaadada mukhtaalitaba soo geli mayso makhluuqa loonayo inuu wax ku kordhiyo ama wax ka nuqsaaniyaana ma jiro maxaa yeele ilaahay ayaa tawaliyey ilaalintiisa wixii ilaahay ilaalintiisa tawaliyeyna gacan mid ciyaaraya iyo mid wax diiraya iyo mid ujeeddo kalane midnaba ma soo gaarayso raabixaanu maxfuudun mid markaas la ilaaliyey weeye mina ziyaadati almakaan ziyaadada markaanba waa laga ilaaliyey waa liqowlihi tacaala waydalalna anaxnu anagaa nazzalna dikra kitaabka qur-aankaa soo degsinay welina loona xaafiduun annaga ayaana ilaalinaynaa fala naqtadii musaanifatuhu wala ziyaadata dheerama kuma sugnaa walaa yastadiica makhluuqu ma kale in yazid calaysalam wax u goriyo aw yanqusa minhu wax ka naqsaayo lianna allaha tacala tawalla xifda ilaahay baa tawleeyey naadintiisa wamaa tawalla allahu xifda wuxuu ilahay naadintiisa tawaliyana falam tasila ilay daalimisigadu alcaabisiina mufsidiin kuwa yacni ciyaaraya fasaadinaya gacantoodu ma gaadayso ilaahay ayaa ka ilaalinaya wallahu aclam alxamdulillah ala aalihi wasaxbi wasalam allahuma faana bima aclamtana waclimna maa yanfacuna wajurna cilman yanfacuna walxamdulilah ala kuli xaal waxaynu ku jirnay tartiibiyadii loo qiiminayo adilada wuxuu sheekhu xafidahu llahu tacaala uma ina marjica sunna sunnaha yani noqodkeedna waxaaday ilalkitaabi ilalkutubina sida ilalkitaabi kitaabka ayuu noqonayaa wadaalika asagu wadaciimu waa laba wasiye alaykum awalu ina alcamala bisunna ku dhaqanka sunaha nabiga lagu dhexlayo sala allahu calayhi wasalam walictiraaf calayha iyo cuskashada lagu sanayo sunnaha wa sibaati alaxkaami minha iyo axkaamta lagala soo baxayo inamaa dalla calaa daalika waxaa tusiyey alqur'aanu alkariim qur'aanka kariimkaa tusiyey anas aniga wuxuu ina aladiina aamanuu kuwa adiya madaxooda atiicu allaha ilaahay ateeca wa atiicu rasuula rasuulkana ateeca wa uli lamri minkum kuwa madaxda ah ee amarka iyo talada u saaxiiba igu tegeysanina ateeca wa qowlihi tacaala waqowluhu tacaala iyo ilaah fiima wadaca kasiira meelo fara badanuu kuuri atiicu allaha warasuula ilaahay iyo rasuulka ateeca watiraari celcelintiisa markaa la celceliyeyna yadullu wuxuu tusinaya calaa cumuumi taacatihi nabiga ateecitaankiisu inuu yahay mid caama sawaa'un kaana ahaya ma ataa bihi wuxuu la yimi mimaa sii kitaabi kitaaba ku sugnaa oo ama mimaa shay ataada lintajiiga aan ku sugnayn ilaa nusuusin iyo nusuuskana loo geeyo ifraaqi wa tafiilaha bilmacnaa macnaha faa'iidanaysaa midlu qowlihi tacaala ilaahay raadiisiyaa kale weeye wamaa nahaakum cani nabigu wuxuu idinka nahiyey idinkiidu idinka reebana fantahuu ka toogsada wa qawlii wa qowlihi iyo ilaahay raadiisiyaa kale weeye falyaxdari ladiina kuwii ha ka digtoonadan yukhaalifuuna khilaafaya oo ku toogsaya can amrihi layda amarkiisa an tusiibahum inay asiibto fitna tawxiidna inuu ku dhacdo ow ama yusiiba wimaa fii cadaabin alimin cadaabin mulimin cadaab xanuunkiya hasabiisa yimaadaan waxau sheeku inooga hadlayay in adiladu dhammaan bay kitaabka qur-aanka u noqonayso markaa adiladii kale siday ugu noqonaysay waa inoo tilmaam waxaa halka noogu tilmaamayaa sunnaha lowdiisu inuu kitaabka u noqonayo oo kitaabka asal uu yahay taana wuxuu naga tusinayaa laba wejiyo mid weeyaana ku dhaqanka sunnaa lagu dhaqmayo iyo ku-islasada iyo axkaamta lagala baxayo waxayna tusinayaa qur-aanka kariimka wayo ilaahi isagaa ala ku aayeenoo reeyo ilaahay ateeca rasuulkiisana ateeca dadka ulil amarka asxaabul amarka ee idinka iyo ka midana u hoggaansama oo yeena waxaan teganaynaa in meelo muqadimada qur-aanka sunniga ku yidhi ilaahay adeeca rasuulkiisana adeeca ku celcelintaa weliba ilaahayuu ku celcelinayaana waxayna tusinaysaa in nabiga adeecitaankiisu ay tahay mid caam ugu xagisa markaa lagu adeecayo lagu hoggaansanayo ama waxaanu nabigu wax qur'aanka iyo kitaabka ku cad ha ahaato ama waxaa markaa ku sugnayn ha ahaatee in markaa daacadiisu caam tahay ayadana sidanku hanuunintaasi weliba nusuustalana marka loo sii geliyo ayana waa sii adkaanaysaa oo macnahaas u faa'iidaynaysaa si aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay wuxuu idiin diiday nabigu ka joogsada iyo aayadda kale alla leeyahay ha ka digtoonaadaan kuwa khilaafaya amarka nebiga yacni waxaa la jooga amarradiisa iyo waxyaalahu faray kuwa khilaafaya liyamuuri bidaaf waa camuuliyaa wayidkuyiriga ama amar iyo amarada mid yasiniyo qowlka khilaafa macnaa khilaafgunay amaadbaa macnihiisu dhansan yahayo ka jeesanaya amarkiisa ha ka digtoonaadaan inay fitno ay ku dhacdo zaydiyo iyo caso inay ku dhacdo shirki markaadeena ay ku dhacaan sida ay ku wacdaan ama inuu asiibo adaa markaa ayuu homuliyo camuujiray kudhaca ka digtoonaadaan uma ida qadimina marka asumati lkitaabu buu ahaado wadalika min wajaihi marka sidaas sumuu kitaabu way noqonaysaana laba waj ayay ka muuqanaysaa alwaju alawal waxa weeye man ku dhaqanka bisunati lagu dhaqmayo walictimaal calayha iyo xusuusaa la cusanayo wasibaati alaxkaami minha iyo axkaamta lagala soo baxaya inamaa dalla calaa dalika waxaa tusinaya ka alqur'aanu alkariimu qaala tacaala ila wuxuri ayu aladiina aamanuu waadooyariin waatiicu llaha ilaahay ateeca waatiicu rasuula rasuulkana ateeca walil amri minkum dadka min amirkaa idinkeedu ka wa qowluhu tacaala iyo ilaahay fii maadica kasiira meelo fara badanuu ku yidhi a yidhi atiicu llaha ilaahay ateeca warasuulana ateeca watawaariya cadcadinta ku cadcadiya ateecadda rasuulka firitaankiisana yadullu wuxuu tusinaya calaa umuumi taacatihi daawada loogu naaficayo inay caamkaado sawan kaana hawa maa taabih wuxuu weyi mimaa ku fi kitaabi kitaaba ku sugan ha ahaado oo mimaa laysa bihi ama waxaan ku sugnayn ba ahaado inaa nusuusu nusuus loo geeyo oo qur-aankanaa jibriil baa yeegaysa macnaa macnahan midlu qowlihi tacaalaa ilaahay waraadiisi oo kale weeye yuri walaa canhu wuxuu idiin diidana korka u ka jeedsada wa qowlihi ilaahay waraadiisii qad yaxdaru ladiina kuwaas ukategaya yukhaalifuuna khilaafa iyo ka jeedseeda anaga amriga amarkiisa an tusiiba inay asiibto fitnatun fitna inay asiibto aw yusiiba cadaabun aliimu ama cadaabkoodu u asiibo alwajhu thaani wajka labaad waxa weeye ina sunna sunnihi nadajaad waxay tiri libayaani kitaab sariini kitaabka sariini qur-aanka caddiyihiisa isagoo macaanihi iyo macaanida sharcidiisa bidaliili qowlihi tacaala waa u daliila waanzalna ilayka dikra waxaankugu soo dejinnay kitaabka qur'aanka litubayina saa linaasi ugu cadayso maa nuzila waxa lagu soo dejiyey wa qowlihi tacaala qaala tacaala waxaa kaga gaadhiya ayuha rasuulu balliq gaarisii dadka maa unzila ilayka min rabbika rabbiga xaggiisa wixii laga soo dejiyey watabluuhuna yusmanu wuxuu koobsanayaa tabliiqa alkitaabi kitaabka in la gaarsiiyo wabayaana macaanihi iyo macnayaashiisa la cadeeyo fasunnatu siduu bayaanu lilkitaabi tabayo cadaynta yasarixa fii macaanihi macnayaashiisa wayasarixi wa mufasilatun waxaanay kaasaari limujmalihi tiisi mujmalka ahaayee kudubnaanaya kaasaari kamaa sayaatiin sayna yuman doona tawdiixu daalika fii baxdi sunna bimaad anfisaysaan wa calaa haada saa haddii aan markaa ku soconno fa kitaabu llahi tacaala alqur'aan oo qur'aanka nooga jira waa aslu wasoore wasuusa isaga ayaa asala wa maskaru lmasaajidi masaajida isaga ayuu ka soobisaa maskaru wa marjicu ladillati adilada kagu noqonaya jamiican dhammaantoodba isaga ayay noqonaysaa wuxuu leeyahay labaad ayna tusinayaan sumo u noqonaya kitaabka waxa weeye waxay u in kitaabka qur-aanka ay caddayso inay macnihiisa sharxdo weeyaan sumaada shirka macnihiisa waya yaa yidhi waxaan kugu soo dejinay maxamuda dikrigeeniyo qur-aankan si aad dadka ugu caddayso wixii noo soo dejiyey isaga ayaa markaa fasirayey isaga ayaa markaa dhaqan gelinayey isaga ayaa laga eeganayay sida markaa dee salaada isagugu tusayey aynaha waxaan kaa yeelay intayninda qafuuray inaa igu dheetaan waitacallama salaatii iyo salaadda iyadaa barataan sidii xajka markaa amarka ugu furayey oo markaa aakhudu cani manaasikakum idinqaata manaasiidin waxmaasiiyo waxaa kaloo ilaahay ku yidhi rasuulow gaadhsii wixii rabbiga xaggiisana ila soo dhasiyey gaadhsiinyaasee kitaabka lafdigiisa iyo macaliinkiisa iyo macaliinka cadayntiisaba waa noqonaysaa idan markaa iyada kitaabku waa mid cadayn waa mid sharaxaysa macnihiisa wiisi mid marka aayaddu waa mid kala saaraysa sida baxdiga sunnaha inooga wan doontaa marka waxaa halkaa inooga muuqanaya kitaabka ilaaha ee qur-aanka ee usuusha inuu isagu asalkoodu yahay masaajirka iyo meelaha wax laga soo qaatay oo laga soo warwasarkooda ay ku soo wayseegayaan u noqonayso dhammaanleeyahay allati faanayna sunaka inajaad waxay tiri libayaani kitaabi kariim ilkaakirinta caddiyihiisa wa macaanihi iyo macniyahi iyo sharaxitaydiisa bidaliili tacaala raydiga wa anzala ilayka dikra waxaan kuu soo dejinay qur'aanka liya dikriga la xusay litubayina si aad linnaasi dadka ugu caddayso nabigeeda inta lagu soo dejiyo wa qaala tacaala ilaaqraya rasuulu dambe gaarsiin maa unzila ilayka min rabbika lagaaga soo dejiyo gaarsiin watabliiquna yashmalu waxau malakaasaya tabliiqa alkitaabi kitaabka caddayntiisa wa bayaani macaanihi caddayntooda fa sunnatu lilkitaabi kitaabka ayaa caddayntiisa sharaxatun macaanihi macnooyinkiisana way sharaxaysaa wa mufasilatu waxay khurasaari limudwalin guusa buuduuban sayaase yakuun suu inoogu iman doono tawdiixu daalika fii baxdi sunni suu inoogu iman doono wacalaa haadaa haddaan ku soconno fa kitaabu allahi tacaala alqur'aan huwa aslu lusuuli usuusha isaga asal u ah wa masalu lmasaajidi masaajid iyo meesha markaas loo muqdiyo meesha markaa laga fuyo meesha axkaam laga qaatoba isaga masdarka ay u noqonaysa ka huraysa weeye wawadcu ladillati adillada halkay u noqonaysa jamiican dhammaan tartiibu ladilla haddii adillada kala tartiibintooda weeye dakarnaa waa sheegeen aladilla almutafaqa calayha adiladii laysku waafaqsanaa waalmuctarad calayha walmuctarad fiiha iyo tii laysku khilaafsanaaba wuxuuna waxaa yihi huwa marjacu ladillati jamiican wacdiga kitaabku waajib adilada u noqonaysa dhammaanteed wamasalu masaajid weeye fa min albadiihi cid walba garakan waxa ah an yakuuna inuu noqdo muqadaman calayha mid laga horraysiyo fi rujuuci ilayhi u noqoshadiisa cinda iraadati macrifati lxukmi sharci basala beenya xukmi sharciga garashadii fa lam yuujad ilxukmu fiiha baanyahay wasala rujuuc sunna suna inoo lillahiyo waa jira lianna sunnata yu'minatu bilkitaabi wada cadday wasaarixatu lmacaani laga sharaxu fakaana min albadiihi waxa badiihi iyo markaa idyarbagalatay noqday arrintooda inay ahaa in loo noqdo cinda cadamu wujuudi lxukmi fi lkitaab marka xukmigii kitaabka laga waayo faida lam yuujad haddaan la helin alxukmu fi sunna nejida rukuucayna isma ahay iswax in loo muqdo ayaa waa jiraa gaabna muskaragal isma ahay iswaxu halka u tiirsanaya waa nasin lilkitaabi aw sunna fain lam yakun iswaxan fi mas'ala masalada haddaan iswaxa ku jirinna wajaba rujuuci ilqiyaasi qiyaaska in loo muqdo ayaa waajibaysa fatartiibu ladilati adilada saahadainteedu fi rujuuci ilayhaa xagga noqoshada layasibaati laxkaamihaa axkaamta kale soo dhigitaankoodu yakuunu wuxuu noqonaya cala hada naxwi qaabkan uu noqonaya kow alkitaabu uma sunnatu uma ijmaacu uma alqiyaasu wacalaa haadaakaas ayaa ittafaqa isku waafaqeen jumhuuru lculamaa jumhuuru fuqahaa fuqahada badidooda ama soo banaana alqaa'imiina ee ku qowlayay oranayay bixujiyati ijmaaci walqiyaas in ijmaaca iyo qiyaasuba ay xukum yihiin waictibaarihimaa iyo loo ictibaariyo mastarayni bilaxkaabi tasbixiya axkaam tasbixiya ayagoo mastar u yihiin biidaafati ayagoo loo jeedayo ila wasunna waqad cala tartiibi aladii dahaba ilayhi jumhuuruna aathaarun kasiiratun ayaa markaas ku sugan oo tusinayo min ay yihiin waxaan sheeku leeyahay adduunyada sidii loo kala tartiibinaya ama loo kala horumari weye wuxuu leeyahay waxaynu soo tilmaamay in adduunyada la isku waafaqsan yahay iyo adduunyada la isku khilaafsan yahayba waynu soo tilmaamay waxaanaynu ku soo gabagabay kitaabku inuu yahay halka ay oo dhan u noqonayso inuu yahay masaajidada mastarkeeda inuu yahay waxa dabiici ah, badiihi waxaa la yidhaahdaa waa garashada uu qofku nafdiisa u garto shayga isagoon fikirna isticmaalin in la aqoonu bartayna aanu adeegsanin waxaa cid walba iska garanaysa weeye badiihi waxaa la yidhahdaa wa waxaa cid walba garataga ah ayaa la yidhahdaa marka waxaa iska badiihiya inuu noqdo mar hadduu kitaabkiisu leeyahay mid laga horumariyo markaa xagga noqoshada marka la doonayo xukunka sharciga ah in la garto waxaa cid walba cid walba garatku ah in isaga lagu horaysiinayo haddii xukunkii isaga laga waayo oo kitaabka qur-aanka laga waayo waxay sunaha loo noqdo waayo sunnaha iyadaa kitaabka haddii caddayaasha macluumka sharaxaysay waxaa lana badiya cid walba garatayaa ah in markaa dee loo noqdo sunnahii marka xukunkii kitaabka laga waayo haddii xukunkii sunnaha laga waayona waxa weeke ijmaaca in loo noqdo waayo ijmaacu waxa uu ku tiirsan yahay nas kitaabka ama sunnaha haddii la ijmaac masalayakiina qiyaas ayaa loo noqonayaa saasay marka u kala tartiibsan tahay ida marka adiladu waxay u kala tartiibsan tahay xagga u noqosada iyo xagga axkaamta kala bixitaankeeda kow kitaabka u horeeya sunnaha ku xiga ijmaaca ku xiga qiyaaskaa ku xiga sidaasaana markaa jumhuuru lfuqahaa fuqahada jumhuurkooda iyo badidooda hooyankooda saasay isku waafaqsan yihiin ku qowlayeen oranayeen in ismaaca iyo qiyaaskuwa xujin yihiin weliba laga ictibaarinayey laba masalo axkaamta tasfiiciga inay leedahay oo loo baarayo kitaabka iyo sunnaha asana iyadaya tusinaysa uu horay ka soo qaadan doono tartiib adilla dakarnaa waxaan sheegnay aladillatu lmutafaqi calayha adiladu isla afarsanaa walmukhtalafii fiiha yatila isku khilaafsanaa waqulnaa waxaa mina alkitaaba iyo marjic adillati jamiican waa arda adiladu dhammaanay wada noqonayso wamasiri masaadigi masaadidda wasarkeed yaan kaga noqonaysa weeye famin albagiyiin waxaa ka mida ah walmagaratay an yakuuna in noqdo muqadaman calayha addunyada oo dhan mid lagu horumariyo firujuu ilayhi xagga noqoshada loo noqonayo cinda iraadati macluumati xukmi sharci marka la gelayo xukun sharciga garashadii faidaa lam yujad ilxukmu fiihi haddaan laga helin wajaba rujuuc ila sunna sunna in loo waajiba lianna sunna mubayinatu lilkitaabi waa caddayd wa shaarixatu waxay sharxaysaa limacaanihi macnayaashiisa fakaani min albadiiyiin waxaabay adwalmagala tahay الرجوع إليها إن وامره عند عدم وجود الحكم في الكتاب فلا الكتاب في غير الحكم فإذا لم يوجد الحكم في السنة مرسل يهل يجب الرجوع إلى حياته إلا من غير إجماع لأن مسألة إجاء نفس من الكتاب يوصل إليه فإن لم يكن إجماع في المسألة هدار عليه يجب الرجوع إلى قياس إلا من غير واجهة فتركيب الأدلة أدلة هدوث التركيبين كله في الرجوع إلى حد wsumaad axraamna iyo axraamda kale soo bixitaankeeda wuxuu noqonaya cala hada naxwi qaabkan alkitaabu uma suma uma ijmaac uma alqiyaas wacala hada kaasoo itafaqa isku waafaqeen jumhuur lfuqahaa alqaa'iliina ee ku qawlin bixujati ijmaac yoqiyaas ijmaaca iyo qiyaas way xujadiyen waactimaarimaa iyo ku qawlin alqaa'iliina bixujati ijmaac yoqiyaas ila wa asraa'ihim aan ku qowlayo in loo ictibaariyo mustarayni laxkaamta sharciya inay maamuska axkaamta sharciga yihiin biidaafata iyagoo loo deynayo ila kitaabi wa sunna waqad dalla ah cala tartiibi tartiibtaa waxaa ku siyey abadiga habaynay jubuur ay ku tageen aasaarun kasiiratun oo minhaa ay ka mid tahay ina rasuul sal allah alay slam qaala limucaad wuxuu mucaad ku yidhi cinda laa arsala ila alyaman markuu yaman u diray kayfa taqdii sidaad ku xukumi idaa laka qadaa'un haddii qadaa iyo garsoor uu kuu soo bixiyu kuu soo banbaxo sidaad ku xukumi qaala ardi bikitaabi illaahi ilaah kitaabkiisa ayaan ku xukumi qaala waxay fainlam tajid haddaana waran qaala waxay aqdi bisunati rasuuli sala alla alay ayaan ku xukumi qaala waxay fainlam tajid bisunati rasuuli haddaana ka helin walaa fi kitaabillahi maxaad yeeli oo wanaag sayadu waa galayb ra'yi baan ku diyaali walaa anuu gaboobna kuni maayo gaabsanna maayo fa daraba rasuula sala allahu alay slam calaa sajdihi laabtiisa ayuu rasuulku sidaa u dhirbaaxay wa qaala wuxuuhi alxamdu mahad lilaahi ilaahi way u sugnaatay alladii anigi wafaqa waafajiyey rasuula rasuulillaahi rasuulka ilaahay kii uu diray limaa yurdii wax reebi rasuul allaahi cusub ayuu ammaangeeliyo ayuu adegsay ayaa muhabin abuzari waxa warinaya imaam axmed waxa warinaya abu daawuud waxa warinaya tirmidi weliba waxay ansixiyeen rag fara badanoo muxaqiqiinta ka mida ibnulcarabi ayaa ka mida khabiib baa ka mida ibnuqayim baa ka mida ibnu kasiir wuxuu waa xadiid markaa musnadka iyo sunankaba ashariid markaa fiican ayuu ku leeyahay qolo kalena waa daciifiyeen rasuulku sala allahu alay slam mucaad oo markaa dirayey oo qadaaya garsoor u dirayey ayaa markuu yaman u dirayey wuxuu ku yidhi surebaad ka hog wax ku hogmaynaysaa haddii qadaa iyo qarsoor lagu keenu kuu soo daryolayana kala xukun maxaad ku kala hogminaysaa wuxuu kitaabka ilaahay ayaan ku kala hogminayaa wuxuu kitaabkii haddaad ka weyda maxaad yeeli wada sunnaha rasuulka ayaan ka xidminayaa haddaad sunnada rasuulka isawaynaya kitaabkii maxad yeel wuxu waa ijtihaadayaa buu yidhi halkaas idan xilligaa ijmaac ma jirin ijmaacu waa bacda rasuulillaahi ayuu ijmaacu yihaadaa waa mise waxay isku waafaqaan baa la yidhahda siday kutubta rasuulkaan ee aynu soo marnay aynu ku soo aragnay waxa weeye iswaafaqay markaa iswaafaqaan muslimiinta ummadan fii casri min alcusuuri calaa umuslimiin bacda wafaati nabiy markaa xilligaa ijmaac ma jirin markaa wuxuu leeyahay waan dadaalayayo dadaal baan samaynaya istihaab baan samaynaya de qiyaaskaan aysanayaa baa gaabsanaya markaa arrintaana faidsan maayo oo ku gaabsan maayo dabeetana rasuulku isagaa nagaa ku taqriirinaya ayuaan jaallaantiisa ka qibaahay waxbuu ilaahay waa mahadle waa sajiyey rasuulkii iyo erdayguu rasuulka ilaahay gartay wax raalligeliyo rasuulka ilaahay allah waafajiyey ayaa mahadle buuri ina rasuula sala allahu alayh wasalam qaala mucaadi wuxuu ku yidhi cindamaa asagoo markuu diray ila alyamani kayfa taqdii siaad ku xukmi ilaa caldalaka qadaa'i qadaya darsada hadduu kuu soo dariyo qaala taqdii bikitaabillahi baan ku xukmi qaala rasaynanta kitaabka kitaabka ilaahay aanu keenin ka warra ku xidhay qaala abdigu sidoo kale sini ayaan ku xidhnay qaala rasaynanta jidkii sidoo kale sina walaasii kitaabilaah midba hadda ay jeen la jeediyeen qaala wuxuu askaydu bira'yii kanyayayanaa ku jira ilaahanu yacni gaabsanna maa iyo ogolafuri maayo fa daraba rasuulada calaa sadrihi laantiisa ayuu ku dhigtay yacni gacanta waqaala waxaa odhi alxamdu mahad lilaahi ilaah noo sugaatay alladii ani wafaqa waafateen rasuula rasuulillaahi rasuulka ilaahay ergaygiisii dirtay limaa yurdii wax raaligelina waafajiye rasuul allahi ilahi rasuulkiisa wayaju damaala waa tusaya bihada xadiisi wejigaalaa ku sugan waxayaa namariya calayhi salaatu wasalaam aqarahu waxa uu ku sugay calayhi shahaadi biraay isaga ku shahaadayo idaa lam yajid ilxukma fi wasuma maruu ka waayo labada qiyaasku qiyaaskuna ma ahana ilaa darbun min duruudi istihaad waa nooc darbi waa nooc min duruudi istihaad zaajira wuxuu leeyahay muhana tusinayaa in nabigu istihaadka radigiisa ku istihaabayo uu ku sugay meesha uu ka waayo xukunkii kitaabka iyo sunnaha qiyaaskuna dee waa istihaadkaas weeye wawajhu dalaalati fi weliba haddii waxaweyaanu nabiy calayhi salaatu wasalaam aqarahu wuxuu ku sugay mucaad ala ijtihaadi bira'yi isagaadsaa ra'yigiisa maraan ku ijtihaadayo idaa lam yajib haddaanu ka helin fi iyo wasunna wabal qiyaasu qiyaaskuna waxaynaa darbun waano min durubi ijtihaadi bira'yi maatay macnaaka ijtihaadka ra'yi lagu ijtihaado kaasi waaxid baa helo waa islayn can maymuun bin mihraan waxaa laga wariyey qaala wuxuu qaala abubakr sidiiq wuxuu ahaa idaa yarada calayhim khusuu markay darisaysaan ku soo aruuraan ay u yimaadaan nadara fii kitaabillahi tacaala buu eegay fain wajida fiihi hadduu keena maa yaqbidihi wuxuu markaa ku xukumo qadaafii wuu ku xukumayey wain lam yajid haddanu fii kitaabillahi ku helinna nadara fii sunati rasuulilahi buu eegay fain fiiha hadduu keena maa yaqbid wuxuu ku xukumo qadaafii waa ku xukumayey in albaaliku hadduu faasidaaliyo oo macna uu waayo kamaca wuu xukumaya ru'asa annaasi dadka madaxdoodii faistashaarahum deebayaa la tashayo faidastamaca ra'yum calaa shayin marka ra'yigoodu wax isku qadaadii waa xugmeeyey wa kaana cumar bnu khadaabna yafcalu daalika sidaas ayuu isaguna sameeyey waxaa laga warinayaa maymuun binu mihraan mimnin buu yidhaaha jirkay magaciisana hawaayuu baa la yidhahdaa asalkiisu kuufi bu ah waa taariikhi fiqaa oo faqiiha oo tabaqadii markaa afraad ayuu ahaa maymun ibn mihran tadiib tamaalka markaas uu ka hadliyo wuxuu leeyahay abubakar sidiiq wuxuu ahaa taqiib tagiib kabaale wuxuu ahaa abubakr asidiiq marka ay khusuumku iyo dadka marka ay faysaayu yimaadaan kitaabka ilaahay buu heli jiray ilaa xiliyadaa hore sida nidaamka dalka shee alfaaniyada ku aragnay khulafadu ayaa qudaadana ahaa waxabankuna inuu isku walaayey daliil dambeen qalqayay nidaamka u samaysteen markay dadkay faystaa ku yimaadaan kitaabka ilaahay buu heli jiray hadduu ka helo wuxuu ku xidhnayaa ku xidhnin jiray hadduu kitaabkeena ay ka yeelan ayuu keeni jir hadduu ka waa ku xubnin jir haddii markaataasi ay baalisana dadka madaxdooda ayuu isu keeni jiray dadkana de xilligaa waxa madax ahaan jiray dee dadka markaa quraada iyo dadka markaa cilmiga leh ayaa markaa madax ahaan jiray kuwaasi markaa ismeelkada kasi jir markay deetana wax isku waafaqaan ayuu ku xubnin jiray warba khadaarna si asil ayuu sameyn jiray wa ama almeyl bni mudaa waxaa laga yaqaano ilqaa abubakr sidiiq wuxuu ahaa idaa warada alqasuu markay ku soo arooraan ay u yimaadaan magara fi kitaabillahi tacaala weyi fain yadiga sida hadduu keena maa yaqdidii wuxuu ku xukumo haddaadii waan ku xukumaye wainam yajri fi kitaabillahi haddaanu keenina magara fi sunati rasuul sala allahu alay ayuu eegi fain yadiga sida hadduu keena maa yaqdidii wuxuu ku xukmiyo qadaadihii waan ku xukmaye fain axyaahu daalika hadduu kaasi gaadiyana jamacan wuxuu ridina ah waa sacmaasi dadka madaxdooda fastasarahum markaasuu dabeetay arrinkaasala tasa'ayey fa ida ijtamaca ra'yuhum ra'yigoodu markuu isku waafaqo calaa shayin wax ayuu qadaa bihi ku xukminayey wa kaana cumaru khadaabi yafcalu daalika sidaas ayuu samayn jiray alaba muwaaqiciinta ayaana marka hadallada allooga noqonaya qaala cumar khadaab wuxuu yihi sire qaadigiisii kuufa qaadigiisii markaa kuufa wuxuu yaqdi bikitaabi illaahi ilahay kitaabkiisa ku xukun fain lam tajid fabiqadaa'i rasuulilah rasuulka ilah qadigiisii ku xumeeyey sunnatii fain lam tajid faqdi waxaa ku xukuntaa bima salaama laka waxa kuu daahira ama kuu cadnaba min aimati min aimati lmuslimiin muhtadiin aimadii muhtadiinta ahaa aamusanaa waxa kaaga cadaaba ku xukun fainlam tajid haddii aana helin fasayid ra'yaka ra'yigaaga ku istimaar wastashir la taso ahlalcilmi wasalaax dadka cilmiga iyo wanaagga u saaxiibkaa wa midlu haada ayuu kaana qowlu cabdillahi bni mascuud cabdillahi bni mascuud siisila sidaasoo kale ayuu ahaa qodobka saddexaad cumar khadaab amiir almuuminiin ayaa iga gurisee waa sayx bin xaaris bin qays alkuufi annakhaci waa midkaa markaas qaadiga abu umaya ayaa looje nin mukhadrama ayuu ahaa dagaxunaha qaar baa yani suxba ayaaba u sugnaatay saxaabi weeye sideetan yani taariikhda ka hor ayuu dhintay nin mucamara buu ahaayo ilaa boqol iyo sideed ayuu ku dhintay lixdaa ama toddobaatan sana ninka qaadi ayuu ahaa oo qadaaga markaas aad iyo laxaad u yaqaanaa kuufo ayuu markaa qaadi uga ahaa waxay ku yidhi kitaabka ilaahay ku xukun haddii aad weydo qadaag iyo sunna rasuula ku xukun haddaad weydo aimmadii muhtadiinta ahay hadday wax kaaga cadaadaan ku xukun haddii aad weydada ra'yiaa ah ku istihaad waxaanad la tashataa dadka aqoonta iyo sharaaxa u saaxiibka kuwaana la tasha buuri taasoo kale ayaa markaa waxay ka sugnaatay cabdillaahi mascuudna amarkiisagana saasoo kale ayuu ahaa qaala cumar bnu khadaab wuxuu yidhi sareyre wuxuu ku yidhi qaadini fi lkuufa iqdi bikitaabi illaahi tacaala ilahi kitaabkiisa ku xukum fain lam tajid yadaahi fabiqadaa'i rasuulilahi sala alla alay ee sunnatii sunnihiisa ku xukum fain lam tajid yadayhi faqdi ku xumi wasawaana laka waxaa soo caddaabaan min a'immati muctadiina min ala'immati muctadiin macnaha a'immada hanuunsan fa in lam tajid haddii aanad markaa helinna fastahib la yasaahaya ku ijaaba wastabshir la tuso can alcilmi wasalaax wa midlu haadaa kaasoo kale ayuu kaana qowla cabdillaahi bni mascuudna sidaasoo kale ayuu ahaa alfaslu lwal adaliil lwal alqur'aan waa masalkii koowaad ee qaybtan adillada waana daliil kaga horeeya baabkii subaxada adillatu axkaama fasilka ugu horeeya daliilka ugu horeeya alqur'aanu waa qur'aanka tacriifu xujiyatuhu waa qur'aanka tacriifadiisa iyo eray bixintiisa iyo xoojannimadiisa alqur'aanu qur'aanku ashar wuu ka caansan yahay min an yucarafa in la tacriifiyo ama laga raybixiyo waa ka caansan yahay